bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa ali muxamed rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii ehm, waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii mutamimat alajrumiya gaar ahaan juska labaad baan ku guda jirnay siiba gaar ahaan weliba tawaabicda dhexdooda markaa caawa waxaynu qaadan doonaa biidni rabbina tabaaraka wa tacaala tawaabicda kii ugu dambeeyey oo ah bedelka wuxuu yidhi sheekhu haadaakani baabulbedeli bedelka baabkiisii weeyi huwa bedelku ataabicu raaco weeyi limaa qablahu waxa ka horeeya ayaa raacaya taabicaasoo almaqsuudu loola jeedo bilxukmi xukunka isaga loola jeedo bilaa waasitatin wax u dhaxeeyaana tii oyna jirin buu raacaya ayo taabicayo matbuuca wa idaa ubdila haddii la ismun ismi haddii la bedelo min ismin ismi laga bedelo aw ficlun ama ficil la bedelo min ficlin ficil laga bedelo tabica waa raacayaa ay huwa bedelku hu mubdelu minhuga fii jamiici icraabihi ay fii jamiici icraabi lmubdeli minhu mubdelu minhuga icraabtiisao dhan buu ku raacaya wlbedelu bedelku calaa arbacati aqsaamin qayb afar dushood buu ku sugnaaday alwalu ay alqismu lwalu alqismu qaybka qaybka alwalu ee hore min ashayi shayna laga bedelo wayuqaalu waxaa la yidhaahdaa lahu bedelkan waa bedelu shay min ashaye bedelulkuli min alkulina waa la idhaahdaa bedelulmuaabiqna waa la idhaahdaa wadalika tusaale naxu qawlika jaaa waxaa yimiday zaydun zayd ayaa yimiday akhuuka walaalkaabaa yimiday qaala allahu allah waxa uu yidhi tacaala allah sarreeye ihdinaa allow nagu hanooni asiraada jidka jidka almustaqiima ee toosan siraada aladiina kuwii jidkooda allow nagu hanooni oo na tusi waqaala allahu allah wuxuu yihi tacaala allah sareeye ilaa siraati alcaziizi allaha qaalibkaa jidkiisa allaha alxamiidi ay almaxmuud la mahadiyo allahi ay siraatillaahi jidka alla fii qiraa'ati ljari acni waxaan ujeedaa fii qiraa'ati ljari jarka qiraadiisa ayaan ujeedaya waa allaahi haddii la jaro athaniya iyo nawc nawca maalqismu qaybka qaybka athaniya labaadna bedelulbacdi waa badh oo la bedelo min alkuli kuli laga bedelo sawaaun waxa mid a kaana ahaaya dalika ka albacdu ee barhkai qaliilan mid yar ahaaya aw kaiira ama mid badan ahaaya mid ka yar mubdel minhuga ama mid ka badan mubdel minhuga naxw akaltu waxaan cunay arrakiifa canjeeradii baan cunay uluahu ay ulua rakiifi rakiifka ama canjeerada oo saddex meelood loo qeybiyey meel baan cunay waaya aw nisfahu ama rakiifka kale barhkii baan dejiyuyidhi aw uluayhi saddex meeloodoo laba meelood baan israaciyu meel dhawan ka tegey godalool walaa budda waxaa lagama maarmaana min itisaalihi ay min itisaali bedeli lbacdi min alkuli bedelkan bedelulbacdi min alkuli la idhaahdaa inuu la xidhiidsado bidamiirin damiir inuu la xidhiidsado ayaa lagama maarmaana damiirkaasoo yarjicu noqonayo ay huwa damiirku lilmubdeli minhu ka xaggiisa wax laga bedelayo u noqonaya imaa madkuurun ay imaa huwa damiirku inuu yahay madkuurun mid la sheegay kalamhilati sida tusaalayaasha ow muqadarun wa imaa huwa inuu yahay damiirku muqadarun mid la qadarayo ka qawlihi allah qowlkiisa way tacaala allah sarreeye uu yidhi walilaahi ay wakaa-inu lilaahi ilaahay waxa u sugnaaday cala dadka dushooda waxa ugu sugnaaday xijul xijulbeyti beytka inay xajiyaan man ruux dushii ayuu ugu sugnaaday manka oo istataaca awoodo ay huwa manku waxaynu soo qadarana caydkii minhum dadka xaalada uu ka mid yahay kaasi awoodaya waayahay halkan sheekhu raxima allahu tacaala waxa uu ka gudagalay tawaabicda kiyaasaad oo loo yaqaano bedelka bedelka xagga luqada waxaa lagu yidhahdaa alciwadu waa ciwad waa bedel qaadasho qur-aankana waxaa ku sugan casaa rabbuna an yubdilana khayra minha ay an yucawidana ah, yucawidana marka xagga luqada min xayu luga bedel waxaa la dhahda alciwad baa la dhahdaa istilaaxa miyaa noo sheegay waxaa la dhahdaa attaabicu waa raace waa jinsi kolkaynu nidhaa taabic waayo dee tawaabicdo dhan mid kasta taabic baa la idhahdaa taa waynu ka fahnay la tahay sooma waynagu soo noqnoqotay lafdigaas almaqsuudu bilxukmi xukunka meesha yaalla isaga loola jeedo xukunkan meesha yaalla isaga laftiisaa loola jeedaa bedelkaa loola jeedaa ee loolama jeedo mubdelu minhuga loolama jeedo ma isla fahni almaqsuudu bilxukmi marka maxaa ku bahaya nactigu waa ku baxaya nactiga ma isagaa xukunka loola jeedaa mise mancuudka xukunka loola jeeda mancuudka sheekh loola jeeda nactigu wuu sii dhamaystiraya saxiix cadfu bayaanka xukunka waxaa loola jeedaa macduufu calayhiga hore saxiix wala la tawkiidka aynu xalay soo maraynay ma muakidkaa loola jeeda mise muakadka muakadkaa loola jeeda xukunka meesha yaalla wa ka loola jeeda ee loola qastiyay danta loola leeyahay ka hore weeyi saxiix walala amaa baabkan bedelka miya ka xukunka loola jeeda waa bedelka laftiisa ee mubdelu minhuga ma wax laga bedelayo intaa maslefan waay oo nactiga iyo cadfubayaanka iyo tawkiidka iyo waxay dhammaystirayaanun kii xukunka loola jeeday oo ka horaa ee iyada maqsuuda maaha iyaga loolama iyaga loolama jeedo ka horaa loo jeeda iyagu way dhamaystirayaan misle faanaynta laakiin baabkan bedelka marka aynu soconno kee loo jeeda xukunka meesha yaalla kee loola jeedaa bedelka laftiisaa loola jeeda mubdelu minhuga miya mubdelu minhugu waxa uu ka dhigan yahay tawtica iyo tamhiid waa sii gogol dhigasho gogol xaarashaa la dhadaa waa loo sii gogol xaarinaya ee isaga loolama jeeda xukunka ee waxaa loola jeeda ka isaga ka dambeeya waayo liana dikra almaqsuudi maqsuudka in la sheego binisbati bacda tawiati lahu yadulu calaa tawkiid lxukmi wataqriiri bay dhahdaa in loo sii gogol xadho kadibna la sheego maqsuudka waxay adkaynaysaa oo ay ku tusinaysaa xukunka in la adkaynayo lana taqriirinayo oo lana sugayo markaa baabkani wuxuu gaar leeyahay kuwa hore uu kala gaar yahay ka xukunka loola jeeda waa ka dambe ee bedelka ah ee mubdel minhuga loolama jeedo waxaa kale oo gaar uu soo qaadanay ahayd caamilu taabici huwa caamilu lmatbuuci ila albadla fainahu biniyati takraari lcaamil qaacida waynu soo qaadanay taabica wax raaca ile tawaabic baynu ka sheekaynanahay caamilka ku camal falaya matbuuca hore la raacayo caamilka ku camal falay weeyi ilaa bedelka mooyaane bedelka miya isagu niyati takraari lcaamil buu qabaaba caamilka ka hore ku camal falay ee mubdel minhuga isaga loo soo celinaya waa isago alkaa muxuu noqonayaaba jumla mustaqil ka dhigan yahaba waa jumlo madax banaanbade wax u dhexeeyaana ma jiro isaga oo taabica iyo mubdel minhiga hore oo matbuuco la raacayana wax udhexeeya ma jiro intaa masle oo hadda markaan naano jaaa zaydun akuuka akhani waa bedel zaydna waa mubdelu minhu wax udhexeeya ma arkaysaan ya wax udhexeeya sheekh ma jiro muxuu ku saarayaa marka bilaa waasitatin wuxuu ku saarayaa cadafka cadfu nasaqa loo yaqaano xarafka wax layskugu cadfayaa haduu bal yahay ka hore waxa laga soo qaada maskuutu canhu wax laga aamusay xukunkan ayaa loola jeedaa ka dambe ee macduufka jaa zaydun zayd baa yimid dee bal camrun camar baa yimid zayd maxaanu ka dhiganaa maskuutu canhu iladraab bay faa'idaynaysa ka dambe ee macduufkaana maxaanu ka dhiganaa maqsuudkii xukunka loola jeeday soota xukun loola jeedo soo gashookuna in la yidhi almaqsuudu bilxukmi cadafkii baa soo galay moogta muxuu ku baxay kaasina dee waa sida xarfin buu ku baxo bal baaba udhaxaysa waa inaad saa u fahmi kartaan waayo tacriifka waxaa laga maarmaana inuu yahay jaamic liafraadi maxduud kan la xadeynaya afraaddiisi in laga helo maanicna waa inuu yahay lidukhuuli ayrihi ayrkii inuu soo galan waa inu meesha u diidayo marka tacriifka waxay yidhahdaan waa inuu noqdo jaami maanica waa inuu noqdo jaamic waa inuu noqdo oo afraadda maxduudka waa inuu soo xereeyo maanic waa inuu noqdo oo afraaddaasi kan maxduudka waxaan ahayn meesha waa inu ka saaro oo diidade masl fahne ka soxo marka intaa wad fahanteen mayla taada huwa bedelku attaabicu raaco weeyi taabicaasoo almaqsuudu loola jeedo bilxukmi xukunka loola jeedo bilaa waasitatin wax u dhexeeyaana ti aanu jirin isaga taabica iyo matbuuca hore ee la raacayo mubdelu minhuga intaa si fiican mayna udhaadhicin haddaba wuxuu ku yidhi ismi baa ismi laga bedelaa haye ficilna ficil waa laga bedelaa haye muxuu qabanayaa marka waxaynu fahnay ana albedela yadkhulu fi lasmaai wa fi haddaba bedelku mubdelu minhuga waxau ku raacaya awjuhul icraabkiisoo garan maysaan hadduu marfuu hadduu rafca yahay mubdel minhugu hadduu marfuuc yahay bedelkuna muxuu noqonayaa marfuuc buu noqonaya mubdelu minhugu hadduu mansuub yahay bedelkuna muxuu noqonayaa mansuub mubdelu minhugu hadduu makfuud yahay bedelkuna muxuu noqonayaa makfuud mubdelu minhugu hadduu majzuum yahay ila ficil buu gelaya bedelkiina muxuu noqonayaa majzuum buu noqonaya marka intaana waad fahanteen bayla tahay ah waidaa ubdila smun mismin aw ficlu min ficlin tabicaw fi jamiici icraabi intaana si fiican baad ufahantay maylata tabica faacil baa ka noqonaya huwaa damiirkan muuqdaana waa mafcuul markaa iska ilaaliya tabica waa raacayaa huwa bedelku faacilka bedelkeenu u celinayna hu ay ayilmubdala minhu damiirkan barisgaana waxaan u celinaynaa mubdal minhuga jamiici icraabihiika ku jiraana wuxuu noqonaya damiirkaasi mubdalu minhugu unoqonaya dameerta iska ilaaliya haddana bedelkiibaa qayba yeelanaya bedelku wuxuu qaybsamaa he afar buu qaybsama afartiiba isagaa inoo sheegay damarka waa intii ajrimd sooma ka hore waxaa la bedelu shay min ashay shay shay laga bedelo shay baa shay laga bedelaya bedelulkulli min alkullina waa la dhahdaa bedelulmuaabiqina waa la dhahdaayo ina maalik baa u bixiyey bedelulmuaabiq saasaa fiican buu leeyay bedelushay min ashayna waa la dhahdaa bedelulkulli min alkullina waa la dhahdaa inkasta oo ay leeyihiin alkulli kulli almaa la geliyaa iyo bacd iyo almaa la geliyaa qaarkood waxa leyihin carabiba maaha qaarna waxay dhaha mayane wuu faafto aad iyo aad bay u fara badatee waa sidiisaasay sax ku tahay marka hadal baa ka ma maa laodhan karaa alkulli min alkulli yo albacdi min albacdi maa laodhan kara mise lama odhan karo waa yahay daabit buu leeyahy haddaba bedelulkulli min alkulli ama bedelushay min ashay ama bedelulmutaabiq saddex magacba isagaa iska leh daabit buu leeyahay kuu koobayo xerada kuu keenaya daabitkiisu waa maxay an yakuna albedelu huwa caynu mubdel minhu bedelka meesha yaalla ee xukunka aynu ula jeednaa mubdelu minhuga hore ee laga bedelaya laftiisii waa inuu yahayba masle faanaynta bedelkan meesha yaallaaba waa mubdelu minhugii hore weeyi oo kolka aynu nidhaahno jaaa zaydun akhuuka akhuuka waxaa laga bedelayaa zayd baa laga bedelaya oo mubdelu minhuga waana bedelu kulli min alkulli ama bedelu shayi min ashay ama bedelu lmutaabiqi weeyi waayo zayd iyo akh daate keliya ka wada dhacaya meel keliya ka wada dhacaya daati keliya ka wada dhacaya lafdi ahaan haba u kala duwanaadaanoo midna lafdi ah ha noqdo midna lafdi zayd ha noqdo lafdi ahaan way u kala duwan yiine laakiin waxay ku dhacayaan ay ku rumoobayaan waa daata waaxida daata keliya ka wada dhacaya masle fahna inta ya markaa daabidka kuu koobaya waa mahay an yakuna albedelu huwa caynu lmubdel minhu bedelkan meesha yaallaa mubdelu minhu hore cayntiisaba waa inuu yahay daatadiisa saxiix wala la tusaalaha labaad siraa aladiina waa bedel maxaynu ka bedelaynaa siraa almustaqiim baynu ka bedelna waa bedel kulli min alkulli waayo siraa aladiinadu waa cayn lwal fi lmacna ka hore cayntiisa wey oo kuwa laleeya ihdina ihdina siraa almustaqiim jidka toosan allow nagu hanooni dee waa siraa aladiina ancamta calayhim marka waa bedel lkulli min alkulli wey iyada lafteedu tusaalaha saddexaad lafdujalaalaha waxaa laga bedelaya aziiz baa laga bedelaya fi qiraa'ati hayri naaficin wabni caamirin labada qiraa'adooda wax aan ahayn oo jar ah man bedelu shay min ashay baan la idhahda waayo daata waaxid ayay ku dhacayaanoo allahba he labada magacba ay ku dhacayaan saxiix walala markaa bedelu shayi min ashay baa la dhahdaa ama bedelul bedel mutaabiqna waa la dhahdaa haddaba bedelka caynkaasa ee daabitkiisa aynu ku tilmaanay inuu yahay an yakuna albedelu huwa caynu mubdel minhu wax shardiya ma leeyahay mise male whada lbadlu laa yaxtaaju ilaa damiiri yarbiطuhu bilmubdeli minhu bedel lkuli min alkuli ama bedelu shayi min ashay ama bedel muaabiq uma baahno wax raabi ah oo ku xidha bedelka mubdel minhuga wax raabi ah uma baahno waa ka maaran yahay isaga waa ka kaaftumay limaada lnahu nafsu mubdel minhu fi lmacna mubdelu minhuga laftiisaba wey agga macna ahaan kolkaynu eegno ma raabidbu marka u baahanaya abade la markaa isaga raabid looma shardiyo iska ilaali tacriifkiisa iyo daabidkiisaasun iftisheekh kalabaad labaad sheekhu muxuu ku yidhi bedelulbacdi min alkuli bad baa la bedelayaayo kulli baa laga bedelaya marka macnaha fan ka mubdelu minhu waa kulli bedelkuna waa bacdi masle faninta waa bedelulbacdi min alkuli daabit buu leeyahay isna daabitkiisu waa maxay an yakuna albedelu bacdan min almubdeli minhu bedelkan meesha yaalla mubdelu minhuga hore ee laga bedelay qayb ka mida waa inu yahay saxiix qaybtaasi haddaba waxay noqonaysaa marka loo eego inta baaqigaa ee mubdulminhuga inta baaqiga kaa marka la eego ko inay ka badan tahay inuu barkani badan yahay de maaha inuu la siman yahay maaha inuu ka yar yahay saddexdaa midun bay noqoni hadda markaan ku idhaahdo akaltu rakiifa rakiifkii baan cunay haye huluhahu baan idhi soo ma hulukii baan cunay saddex meelood marka loo qaybiyo meel baan cunay mubdelu minhuga inta baaqiga ka iyo inta bedelkaa midkee badan de mubdelu minhuga inta baaqigaa badan de oo laba meelood weeyaan de ya markaa wuu ka yaryahay bedelkii sooma ka yaryahay inta baaqiga mubdelu minhuga markaynu u eegno haddaan idhaahdo akaltu rakiifa nisfahuna mubdelu minhuga inta baaqiga ka iyo bedelku way waa nis iyo nis saxiix walala haddaan idhaahdo thuluthahuna saddex meelood laba dalool baan gooyu maxaa badan markaana bedelkaa badan de bedelkaa badan mubdelmulki inta baaqiga ah markaana yar de soo sama waaya marka kaasina waa ka badlbad min badlbacdu min alkuli baa la dhahdaa daabidkiisana waan idin sheego waxa weeyi an yakuna albedelu bedelka meesha yaalla waa inuu yahay bacdan min almubdelminu mubdelmilka qayb ka mid a haye isagu wax shardiya ma leeya nacam wayushtaradu fi hada albedeli an yatasila bidamiirin yacuudu ila lmubdeli minhu bedelkan waxaa loo shardiyaa badlulbacdi min alkuli inuu la xidhiidsado damiir u noqonaya mubdelu minhuga sida ka cadba tusaalaha muxuuna yidhi akaltu rakiifa uluha hu hu iyoy noqonaysaa rakiif oo ah bedelulkuli nisfa hu damiirkan iyuu noqonaya mubdel minhuga rakiifa uluhayi hi iyuu noqonaya rakiifka oo mubdel minhugiya markaa bedel bacdi min alkuli maxaa shardi ah an yatasila bidamiirin yacuudu ila lmubdeli minhu intaana masl fani ya waa basiid bay la tahay haye haddaba damiirkaasi madkuuran kaana aw muqadara buu guri sheekh ama madkuur ha noqdo oo ha sheeganaado damiirkaasi la shardiyayaa inuu la xidhiidhsado bedelulbacdi min alkulli ama ha noqdo mid muqadar ah haye iyadii oo muuqda wuxuu kuugu tusaaleeyey waaya thuluthahu iyo nisfahu iyo thuluthayhi wey isaga oo muqadar ana aayad qur keenay lilaahi waa khabar soo taqadumay calanaasina jaariya majruurka hore halkuu ku tacalluquu ku tacalluqayaa xijuna waa mubtade mu'ahara albeytina waa mudaaf ilayhi man waa ismi mawsuula bimacna ladiya fii maxali jar bayna taallaayo annaas baa laga bedelayaa waana bedelulbacdi min alkulli weeyi waa bedelulbacdi min alkulli weeyi istitaaca waa ficil maadi faacilkiisi waa damiir mustatiro waa huwa jumladaasi waa sila mawsuula caaidkii me caaidkii waa damir caaidku waa damiirka mustatirka ayku waa damiirka mustatirka damiirkii caaidka u noqonaya dee mubdel minhugana waa muqadar de isagu waa muqadar oo maxaa la odhanaya minhum weeyaan walilaahi ilaahay waxa u sugnaaday cala naasi dadka dushooda waxa ugu sugnaaday xijulbeyti baytka inay xajiyaan man ruux dushii buu ugu sugnaaday manka oo istataaca awooda ay huwa manku minhum xaal uu dadka kamid yahay masl faale markaa eeg damiirka aan idin leeyahay badl bacdi min alkuli in damiir ula xidhiidsado ayaa shardi ah madkuuran kaana aw muqadara ama madkuur ha noqdo damiirkaasi haba sheeganado indhaha ha lagu hayo ama mid muqadara ha ahaado la qadarayo indhaha aan lagu haynin masladaana intaana waa basiid bayla tahay marka man mantani annaas baa laga bedelaya annaas dee jinsi bu ah sooma kulli bu ahde mantuna waa bacdi waayo liana almustaiica bacdu nnaasi laa kulluhum inta de awoodaysa waa dadka barhkood ee dhammaantood ma wada aabe dhammaantood ma wada aha waaya athaaliu ka saddexaad intaa malaq ma inoogu laaban maya athaaliu ka saddexaad bedelulistimaali koobsashada bedelkeeda wey wadalika tusaale naxu acjabanii waxaa yaabgeliyey zaydun zayd baa yaabgeliyey cilmuhu ay cilmu zaydin zayd cilmigiisaa yaabgeliyey walaa budda waxaa lagama maarmaana min itisaalihi ay min itisaali bedlitimaali bedelulijtimaalku inuu la xidhiidsado bidamiirin damiir inuu la xidhiidsado imaa huwa damiirkaa uu la xidhiidsanaya inuu ahaado madkuuran mid sheegan madkuurun imaa madkuurin inuu yahay damiirkaas mid madkuura oo sheegan wadalika tusaale kalmithaali waaba sida tusaalaha uu sheegay ow muqadarin wa imaa muqadarin inuu yahay mid la qadarayo oo aan sheeganayn wadalika tusaale ka qowlihii allah qowlkiisa wey tacaala allah sareeye uu yidhi qutila asxaabu lukhduudi an naari daati lwaquudi qutila waxaa la nacdalay asxaabuulukhduudi jaaxjaaxa iyo godadka kuwii u saaxiibka ahaa an naari naartii ayaa la nacdalay ha bedelkan bedelulijtimaalka labada hore soo daabidkooda ma haysatid kana daabidkiisa qaba sheekh an yakuuna bayna albadeli wاlmubdeli minhu irtibaadun wa tacalluqun bgayri اlkuliyati wاljuز'iya sawaء ishtamala alأwalu calى aلthani aw ishtamala aلthani calى اlأwali sheekha idin qorya intabe shaarix maylaa socdaan waa inuu yahay bedelka oo aka dambe mubdel iyo waa inay tahay baan ujeedaa bedelka iyo mubdelu minhuga dhexdooda waa in ay ahaato irtibaaط isku xidhnaasho irtibaadkaasi isku xidhnaasho oo ah sia oo aan ahayn kulli ama aan ahayn juz-iya waxa isku mid ah ka hore ee mubdelu minhugu inuu isagu wax koobsanayo ama ka labaad ee bedelkiihi inuu mubdelu minhuga shamlinayo saxiix wala la intaa mayla fahanteen an yakuna bayna albadeli wاlmubdeli minhu irtibaaط wa tacaluq bغayri اlkuliyati wاljuz'iyati sawaء ishtamala اlأwl calى الthani aw ishtamala الthani calى اlأwl intaa waan iska xifdidaan ya haye tusaale acjabanii zaydu cilmuhu cilmi waa bedel mubdel minhugu me waa zayd haddaba kuliya kama dhaxayso oo dee cilmigu zayd maaha oo cilmigu ma zayd ba maya cilmigu bar zayd kamida maaha de ma bar kamida maya laakin tacalluq baa ka dhexeeya tacalluq baa ka dhexeeya ma waa la qiyaami bihi dee zayd baa soo bartay oo ku tabcayo dhidid iyo rafaad u ka galay soo ma tacalluq iyo irtibaar baa ka dhexeeya marka isku xidhnaasha marka bedelkani waa waa bedelishtimaal yaana koobay iminka bedelka yaa koobay zayd oo mubdelu minhuga ayaa bartoo laabtiisa uu ku jira waxaa dhici karta bedelku inuu koobo mubdelu minhuga suriqa zaydun thawbuhu zayd baa la haday waar maradiisi baa la haday zayd iyo marada midkee la kooba <laughs> ya zayd wuxuu ku dhex jiraa marada sheekh markaa marada oo bedelka ayaa koobtay imikana masle faanayntaas markaa bedelul ijtimaalna kaas baa la idhaahdaa kama dhaxayso irtibaad kuliye ah iyo irtibaad juziye ah laakiin irtibaad iyo tacaluq unbaa ka dhexeeya munaasaba haye shardi ma leeyahay mise shardi waa leeyahay shardigiisu waa maxay an yatasila bidamiirin yacuudu ila lmubdel minhu damiir mubdel minhuga u noqonaya waa inuu la xidhiidhsado damiirkaasi haye madkuuran kaana ha sheeganaado ow muqadara ama ha qadarnaado isagii oo madkuura wuxuu ku tusaaleeyey acjabanii zaydun cilmuhu buu ku tusaaleeyey cilmi waa badelulijtimaal sooma damiir baa la socda sheekh damiirkana halku u noqonaya mubdel minhuga zayda intaa mayla fahanteed ama muqadar ha ahaad damiirkii ma sheegana qutila asxaabu lukduudi annaari dati lwaquudi annaari waa bedel haye yay bedel ka tahay ya ukhduud bay bedel ka tahay dhada ukhduud bay hee bedel ka tahay haye dee naartu bedelishtimaalka inta ka soo saarta loo bahan yahay ma aha dee godadka ma aha godadka qayb ka midana ma aha way ku dhex jirtaa godadkay ku dhex jirtaa de irtibaad baa ka dhexeeya marka munayirti baad ka dhahay godkay ku dhex jirtaa de haye haddaba annaari waa bedelulijtimaale awe raabidkii aawey waa muqadar qutila waxaa la nacdalay asxaabuulukduudi jexjexyada kuwii saaxiibkaa iyo godadka annaari baa la nacdalay fiihi ay fi lukduudi godadka dhexdeeda ku sugnay fiihi baa markaa qadaran damiirkaasina wuxuu noqonaya markaa mubdel minhugaa hore ee ukduudka maisla fahnaynta halkaana maxaan kaga baxnay bedl ijtimaal araabicu ka afraad albedel mubaayin bedelka bedelmubaainka la dha wey albedelu wey bedelka almubaayinu ka dheeraaday maxay mubdel minhuga wa huwa bedelmubaayinku alaaatu aqsaami waa saddex qeybood isagii baa qaybsamay bedelulhaladi weeyi gefka bedelkeeda wa bedelnisyaani weeyi ilowga bedelkiisa wa bedelulidraabi weeyi jeedsiga bedelkiisa wadalika tusaale naxu ra'aytu waxaan arkay zaydan zayd ayaan arkay alfarasa baan arkay liannaka adigu in aradta haddii aad doontid an taquula ina tiraahdi ra'aytu waxaan arkay alfarasa ayaan arkay faqalita waad geftay faqulta waxaa tidhi zaydan zayd ayaa tidhi fahaada kani bedelulhaladi bedelulhalad weeyi wain qulta haddii aad dhahdid ra'aytu zaydan zayd ayaan arkay uma lamaa nadaqta markii aad ku hadashay bihi zayd tadakarta waxaad xasuusatay annaka adigu inamaa ra'ayta inaad uunood aragtay farasan faras oo faabdalta waad bedeshay hu zayd minhu faraskii ayaad ka bedeshay oo faabdalta waad bedeshay hu faraskii minhu ay min zaydin zayd ayaad ka bedeshay fahadaa kana bedelu nisyaani bedelu nisyaan weeye wayn aragta haddii aad doontid alihbaara waran ayaa doontay awalan markii ugu horeysay biannaka adigu ra'ayta inaad aragtay inaad warrantid zaydan zayd inaad aragtay uma badaa laka waxa kuu muuqday an tukhbira inaad warrantid biannaka adigu ra'ayta inaad aragtay alfarasa faras inaad aragtay fa haadaa kanina bedelulidraabi jeedsiga bedelkiisii weeye intii umana ku kala dhig bedelkan almubayin maxaa loogu bixiyey waa almuaayir lilmubdel minhu mubdel minhu u muaayiroobaya haye kuliyana kama dhaxayso jusna kama jusiyana kama dhaxayso tacalluqna kama dhexeeyo sheekh marka muna mubaayin ayn waa mubaayin de wuu ka fog yahay wey wuu u muqaayaroobay wey marka saddex buu u qaybsamaya mid waxaa la dhahdaa bedelulqalad midna waxaa la dhahdaa bedelunisyan midna waxaa la dhahdaa bedelulidraab saddexdaasuu qaybsamaya bedeluidraabka bedelulbedina waa la dhahda sidee haddaba suuradu ay noqonaysaa ra'aytu zaydan alfarasa laga soo saaraya intaba ra'aytu zaydan alfarasa intaba laga soo saaraya saddexda tusaaleba saddexda bedelba horta daabidkooda qabso bedel haladka waxa la dhaha sheekha qore an yaqsida almutakalimu dikra thani fayasbiqa lisaanuhu ilaa dikri lawali mutakalimkan hadlaya wuxuu u qastay ka inuu sheego ka waa kee waa faras faraska inaad sheegtid baad u qasaday kadibna qasadkaagaas isagoon qalbigaaga aan ka bixino wax ilawi aanu kuugu dhicin unbuu carabkaagii kaa sabqay uu kaaga dheereeyey inaad sheegtid kii hore misle fanaada qaladkii dhacay maxaad ku rafcisay uun alfaras umaad aayar keentay maxaa la idhahdaa bedelulqalad halkuu ka dhacay marka lisaankunbuu ka dhacay isago bedelulqaladku halkuu ka dhacay lisaanka carabkunbuu ka dhacay waayo qalbiga kamaad ilaawin qofkan mutakalimkii wuxuu doonayey inuu sheego ka labaad oo ah faras isaga oo qalbiga ku hayo oo aan ilaawin unbuu carabkii uga dheereeyey zayd qaladkaa dhacay maxaad ku suulinaysaa un dee al faras inaad ka daba keeni markaa maxaa la dhadaa kaa bedelulhalad baa la dhadaa bedelulhalad baa la odhanaya halkuuna ka dhacay carabka unbuu ka dhacay isagu kaama isla fahni bedelulhalad baa la dhadaa waana an yaqsida almutakalimu dikra thani haye fa yasbiqa lisaanuhu ilaa dikri lwal ka hore inu sheegu carabkiisa uga sabay uga dheeray oo ra'aytu zaydan alfarasa waxaad doonaysa inaad markii ugu horeysay tidhaahdid faras baan arkay kadibna carabkii un baa kaaga sabqay zayd kadibna waad gaftay soo ma aladkaagaasi maxaad ku rafcinaysaa un alfaras un baad ohanaysaa de marka bedelulhalad waa sida ka labaadna bedelunisyaan baa la dhahda bedelunisyankuna waa maxay an yaqsida almutakalimu dikra alawali uma tabayana lahu fasaadu qasdihi fayadkura hani qofkan mutakalimkii wuxuu doonay marka hore inuu sheego lafdigan hore ee zayd ah kadibna waxa u caddaatay qasadkiisan inuu yahay fasid kadibna kii labaad buu sheegay kanna waa maxay waa nisyaankan oo waxaad doonaysa marka hore inaad ka sheekaysid zayd kadib markii aad ku hadashay bay kuwa caddaatay qasadkaagaasi inuu fasid aha oo waxaad xasuusatay waxaad aragtayba inuu nin ahayne inuu faras aha kadibna maxaad ohanaysaa un alfarasa baad ohanaysaa marka kaasina xagguu ka dhacay isagu waan isagu waa ilowday wixii aad ku dhawaaqi lahayd aragtay ee farasa ayaad ilowday soo ma kaasina xagguu ka dhacay waa nisyaan baa isaga waa ilow isagu qalbigii isagoo ka dhacay min aljinaan baa la dhaa bikasri ljin bedelulidraabkuna waa maxay an yaqsida almutakalimu dikra alawali wathani dikran saxiixa ka hore inaad sheegtaa doonaysaa ka labaad inaad sheegtana waa doonaysaa labadoodaba inaad wad sheegtid baa doonaysaa waana sax midna qalad ma nisyaanna kaagama dhicin qaladna kaagama dhicin carabku kaagama u dheerayn qalbigana kamaad ilaawin labadoodaba inaad sheegtaa doonaysaa hase yeeshee markaad ka hore sheegtid ayaad ka hore ka jeedsanaysaa maxaanaad u jeedsanaysaa ka dambe inaad sheegtid waa idraab isagu waa jeedsi weeyaan waa jeedsi weeyaan markaa saddexaad bay noqonaya araabicu ka afraad albedelu weeyi bedelkii almubaayinu yani u muqaayaroobay mubdelu minhuga ee ka dheeraaday wa huwa bedelkaasi alaaatu anwaac saddex nooc weeyi bedelulhaladi gefka bedelkiisii weeye carabku ka dhaca wa bedelunisyaan ila wa bedelkiisii weeyo qalbigu ka dhaca wa bedelulidraabi jeedsiga bedelkiisii weeyi aladna maha isagu nisyaanna ma aha wadalika tusaale naxu ra-aytu waxaan arkay zayda maan arkay alfarasa baan arkay liannaka adigu in aragta haddii aad doontid eeg an taquula inaad tidhahdid ra-aytu lfarasa inaad faqalita kadibna waad qaldantay faqulta waxaad tii zaydan unbaa tiri halkii aad alfarase ka odhan lahayd fa haadaa kaasi bedelulqalad wey oo sabqulisaanta carabkaa kaaga dheereeyey bedelulqalad baa la dhadaa wa in qulta haddii aad tidhaahdid ra'aytu zaydan baa tidhi uma lamaa nadaqta bihi markii aad ku hadashay tadakarta waxaad xasuusatay annaka adigu inamaa ra'ayta inaad uunaad aragtay farasan faras inaad aragtay baad xasuusatay waxaad aragtay inuunan zayd ba ahayn o nunan ahayn inuu faras ahaa fa abdelta waad bedeshay hu aras hu faraskii minhu ay min azayd zayd ayaad ka bedel qaadatay faadaa kaasina bedelunisyaani wey de kaasina waad ilowday ka isaga waad ilowday koolana sabqulesaanunbua misle fane wain aradta haddii aad doontid alihbaara waran baa doortay ayaa doontay awalan marka horeba aad ka warantid bianaka adigu ra'ayta inaad aragtay zaydan zayd uma badaalaka waxa kuu muuqday mar haddana aad tukbira inaad ka warantid bianaka adigu ra'ayta alfarasa faras inaad aragtay labadaba inaad ka warantaad doonaysa ma garanaysa fa haadaa kaasina bedeluliraabi waa jeedsiga bedelkiisi weeye masl faanaynta wa mihaalu lficli ficil tusaalihiina qowluhu allah qowlkiisa wey tacaala allah sarreeye uu yidhi waman yafcal kii kastee sameeya daalika madkuurkaa laga soo sheekeeyey oo ah min alqatli haye waa qatligii iyo wa min azinaa ila aayadda ka horta saasay soo tilmaantay yalqa waxa uu la kulmi mankaasi athama ciqaab iyo dembiye ayaa ula kulmi ciqaab uu la kulmi yudaacaf waa loo laalaabi lahu mankaa alcadaabu cadaabka ayaa loo laalaabi u fiirso yafcal waa ficlu shardi yalqana waa jawaabu shardi intaa ma isla faani yafcalna de waa saxiixulaakhir yalqana waa muctalulaakhir intaa ma isla faani yudaacaf ataala meesha yudaacaf waa bedel waana bedel lkuli min alkuli yudaacaf ba waxaa laga bedelaya yalqa baa laga bedelaya oo jawaabu shardiga ah. waayo waayo lianna mudaacafata alcadaabi cadaabka laalaabitaankiisu huwa luqiyu laahaami waa aahaamta iyo ciqaabta la kulankeegaba weyde saxiix walala marka yudaacaftani waxaa laga bedelaya yalqa ayaa laga bedelaya waayo lianna mudaacafata alcadaabi hiya luqiyu laahaami cadaabka mudaacafadiisa iyo laalaabitaankiisuba waa la kulanka aahaamta de saxiix walala marka waa bedel lkuli min alkuli wey raabidna looma baahno ma loo baahan yahay maya bedelulbacdi min alkuli ka waran in tusalli haddaad tukatid tasjud lilaahi ilaahay aada u sujuudid yarxamka ilahay uu kuu in tusalli waa ficlu shardigii tasjud waxaynu ka bedelanaa tusalli waana bedelulbacdi min alkuli waayo liana sujuuda bacd salaat sujuud male salaada barkeeda waa bedelbacdi min alkul bedelulijtimaalkina awey man yasil ilayna ka annagana soo gaadha yastacin bina annaga gargaarna weydiista yucan waa loo kaalmayn marka qaasidkaasi wusuulkiisa iyo gaadhitaankiisa raba isticaanada waxa uu shamlisanaya maxay isticaanada ayaa shamlisanaya bedelmubaayinkiina in tudcim haddii aad quudiso zaydan zayd haddii aad quudiso zayd aada huwisid ukrimka waa ku karaminzi ya waa taksudaasi weeyaan taksu ila waxaanu ficilkan majzuumkeena ku cadfanaay wudi baa la gooyey soo ma taksu kasaa yaksu ma isla fahni marka intii baad ka soo saaraysaa de intii baad ka soo saaraysaa haddii aad doonaysay inaad sheegtid ka labaad kadib carabkii uu kaaga sabqay ka hore bedelulqalad buu noqonaya de soo ma haddii aad doonaysay inaad sheegtid ka labaad ka hore oo idcaamka kadibna aad ku adaatay qasadkaagaasi inuu fasid yahay ka labaad sheegtidna waa bedelu nisyaan haddii aad doonaysay labadaba inaad sheegtidna ya waa bedelul iraabkiibu noqonta saameynay waa intaasun isagu wayajuuz waxa banaan ibdaalu nakirati nakira la bedelo ayaa banaan min almacrifati macrifo laga bedelo wadalika tolnahu qawli tacaala yas'aluuna waa ay weydiinayaan iyagu ka adiga nebi moxamed oo can ishaari alxaraami bisha xurmadale ayay ku weydiinayaan itaalin dagaal bay ku weydiinayaan dagaalkaasoo fiihi ay fi shahr araami shahraraamka dhediisa kusugnaaday ai wala la yasaluunaka an shahr araami itaali i itaalan halkaynu ka bedelna shahraraamka aynu ka bedelana shahraraamka ayaynu ka bedelana markaa tan muxuu ku tusaalaynaya itaalin waa nakirode shahraraamna waa macrifo haddana maxaa laga bedelay nakira macrifo laga bedelay marka u fiirso waana bedlishtimaal de bedelkaasi waa bedl bedlishtimaal muraan culimo waa bedlishtimaal weeyaan waayo dee qitaalku shaaru xaraamka ma aha bar ka midana ma aha shahrigu dhexdhacaade waana saa ufahmi karti waa bedlishtimaal wey raabidkiina waa fiihi de ila bedlishtimaalka raabid baa laga shardiya damiir sooma waa fiihida u noqonaya shaarulxaraamka mubdelu minhu haddaba u fiirso haddee ismi ismi laga bedelo waxa waajib aynu ku waafaqo awjuhdii awjuhulicraabka mid kamid a ama rafco ama nasbo ama khafdo taas iyadu waa waajib amaa ifraad iyo lidayhi musani iyo jamc tadkiir iyo taniif tankiir iyo tacriif ifraad iyo labadii ka soo horjeeday taniif iyo tadkiirkii ka soo horjeeday tacriif iyo tankiirkii ka soo horjeeda miya tankiirka isaga iyo macrifanimada ma laazimayso inuu madfuuca hore ka waafaqa macrifo macrifo waa laga bedeli karaa waa tusaalayaal si aynu soo sheegnay jaaa zaydun akhuuka labadua macrifo ay ahayd nakira nakiro laga bedeli karaa ina lilmuttaqiina mafaza xadaa'iqa wa acnaaba buu ihi ilahay ina lilmuttaqiina mafaza xadaa'iqa halkee laga bedelay mafazan mafazana waa nakiro xadaaqina waa nakiro nakira nakiro waa laga bedelaa haye macrifa nakiro laga bedelaa nakira macrifo laga bedelaa shardi maa marka markaa kama inuu ka waafaqay waajib maa taasi maxaase waajib ah awjuulcraabki inuu ka waafaqa mubdelminhuga bedelku waa waajib haye tacriif iyo tankiirna inuu ka waafaqa waajib maaha misle maxaa kuu yimiday ifraad iyo tadkiir iyo labadaa wixii ka soo horjeeda soo ma hadduu bedelku yahay bedelulkulli min alkulli oo ah an yakuna albedelu huwa caynu thani soosaa kumayna soo eh, eh, tacriifinin waxa waajib noqonaya matbuuciisa inuu ka waafaqo hadduu bedelku yahay bedelulkulli min alkulli maxaan idin idhi ifraadnimo iyo tatniyanimo iyo jamacnimo iyo tadkiir iyo taaniis mubdel minhu inuu ka waafaqo ayaa waajib ah amaa bedelku haduuna bedelulkuli min alkuli ahayn oo bedelulbacdiga ama bedelulijtimaal yahay shardi maaha inu ka waafaqaa oo iskhilaafi karaa waana taana fahantaan tusaale jaaa zaydun akhuuka maxay iska waafaqeen macrifanimadii macrifanimada iyada shardiba maaha ina iska waafaqeen iyada shardiba ma shardi kama inaan dhigin awjuli anaabkii tadkiirkii iyo taniifkii tadkiirnima iska waafaqeen ifraad iyo didayna ifraadnima iska waafaqeen saafara zaydani akhawaaka maxay iska waafaqeen taniyanimada marartu bilhindaati akhawaatika maxay iska waafaqeen jamacnimada saxiix wala la bedelulbacdi min alkuli miyaa isaga shardi maaha darabtu zaydan zayd baan garaacay caynayhi labadiisu indhood baan garaacay ka hor ya ka warrama culimo darabtu zaydan zayd baan garaacay caynayhi eega cayntani waa an yakuna thani bacdan min alwali soo ma ishu waa qayb kamida zayd waa bedelo bacdi ma iswaafaqeen imika ma isma waafaqin zayd waaba mudakar caynna waa muana waa mid labaada zayd waa mufrad caynna waa taniyo misle fahna taniyanimad way kuu muuqataa malehe muanafnimadaad yar fahmilaada gooraanba waa xagga ishu dhidi ka tahay haddaba u fiirso waxaa lo odhanayaa haadihi caynun jamiilatun baa la odhanaya jamiilatun ee lama odhan karo haadihi caynun jamiilun waa khalas ka ilaali haadihi caynun jamiilun mar jirto maxaad odhanaysaa haadihi caynun jamiilatun jamiilatun baa kutusinaysa marka inay dhedig tahay be masla fahan waaya bedelulishtimaalka miya acjabanii zaydun zayd bay cajab geliyey akhlaaqu zayd akhlaaqdiisii bay cajab gelisay akhlaaqdani dee kulli zayd ma zayd maaha ma zayd ba ma jus ka mid a may waa ishtimaal isaga koobsaday soo ma aye bedelku waa akhlaaqde ma jamac ba mise waa mufrad akhlaaq waa jamac haye oo zaydi waa mufrad mid labaad waa tadkiir zayd akhlaaqna waa muanaf akhlaaq waa dhidig sheekh waxaad ku garanaysaa iyadna maxaa la odhanayaa haadihi akhlaaqun jamiilatun lama odhan karo haadihi akhlaaqun jamiilun lama odhan karo misle fahne markaa taasina taasi ayay noqonaysaa marka wuxu uhi wayajuus waxa banaan ibdaalu nakirati nakiradii in laga bedelo min almacrifati macrifa naxw yasaluunaka waxay ku weydiinayaan can ishahri alxaraami bisha xurmada le ayay ku weydiinayaan qitaalin dagaal bay